رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس wuxuu baabu yahay sunci طacaami cuntadii in loo hagaajiyo liahli اlmayiti meydka dadkiisa qaraabada iyo carruurta iyo ehelka uu ka tegay in cunto loo hagaajiyo oo shaqada iyo hawsha jikada laga kaafiyo maadaama ay murugsan yihiinoo baharsan yihiin wa karaahatihi dacaamkii hagaajintiisa kahashadiisa minhum ayaga xaggooda ka ahaaday linnaasi dadkana ay u samaynayaan bimacnaa dadkii maydku ka dhintay inay cunto sameeyaan oo dad kale u sameeyaan dadka u imaanaya dadka soo booqanaya inay iyagu cuntadii u hagaajiyaan oo loo diyaariyo taas karaahiyanimadeeda ta horena waxa weeyaan iyagiibaa cuntadii loo oo dadkii laga dhintay baa jikada laga kaafinaya tan dambana waxa weeye ee karaahiyadu ku timideen la oggoleen inay iyagu cunto diyaariyaan oo dadkii kale ugu tala galaan labadaas masalo can cabdillaahi bni jacfar qaala wuxuu idhi lamma ja'a markuu yimid nacyu jacfarin jacfar ibn abi aalib khabarkii geeridiisa ku saabsanaa markuu yimid xiina goortii qutila la dilay ayaa qaala nabiyu nebigu wuxuu uhi sal ly wasalam isnacuu sameeya liaali jacfarin jacfar aalkiisa carruurtiisii iyo ehelkiisa gurigiisa acaaman cunto u sameeya maxaa yeele faqad ataahum waxaa u yimid maa yashqaluhum wax mashquuliyaa u yimid yacnii murug iyo walbahaar iyo e, cunto iyo karsigeeda iyo shaqadii wax ka mashquuliyaa haysta marka shaqadii ha laga qabto cuntaha loo kariya buu nebigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh rawahu alhamsatu baa warisay ila sheekh albaanina sidoo kale wuu taxsiininaya waxaa saxiixiyey alxaafid ibnu sakan ilxaakim isagana sanadkiisa wuu saxiixinayaa waxaana ku waafaqay eh, alxaafid alalbani waxaan idhaha xaafid adahabi ayaa isaguna ku waafaqay sidaasi waxaa sunnaystay ama jeclaystay in dadka laga dhintay maalmahaasi ay murugsan yihiin cuntada laga kaafiyo inay sunno tahay waxaa sheegay sidoo kale imaamu shaafici calayh raxmat ullah ayb wacan jariir bni cabdillaahi albajali qaala wuxuu uhi kunnaa waxaannu ahayn nacuddu kuwa tiriya alijtimaaca kulanka ilaa ahli lmeyiti meydka ehelkiisa xaggooda loo kulmo oo laysugu tago gurigii iyo wa sancati acaami cuntadoo la hagaajiyo bacda dafnihi aasidiisa kadib waxaan ku tirin jirnay buuhi min anniyaaxati qayladii iyo baroortii shareecadu diiday inay ka mid tahay baan ku tirin jirnay raw axmed baa wariyey kadalika ibnu maajahna uu soo saaray waxaa saxiixinaya alimaamu nawowi xaafid ilbuusiri iyo sheekh albani intuba way saxiixinayaan bimacnaa wuxuu ka wadaa markii la dhinto kadib in eh, gurigii laga dhintay iyo ehelkii la isugu yimaado oo meesha la fadhiisto waa midda hadda tacsiyada aan u naqaanee oo soomaalidu tacsiyada tidhaahdo iyo in cunto loo hagaajiyo markuu dhinto kadib oo meesha lagu cunteeyo waxaannu ku tirin jirnay buule jariir ma cabdillaah niyaaxada iyo baroorta shareecadu diiday inay ka mid tahay baan ku tirin jirnay ayb cidda ku tirinaysa ee sidaas u arki jirtay waa saxaabadii nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayb waxay tilmaamaysaa axaadiistaasi ama xadiiskan dambe khaasatan uu tilmaamaya ee isu imaadka markuu dhinto laysu yimaado meesha lagu xoolo qasho raashiin lagu cuno ee inay tahay arrin khilaafsan hadyigii nebiga sal alla alay wasalam iyo hadyigii saxaabadiisa alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah filum kitaabkiisa markuu ka hadlay masalada iyadaa wuxuu leeyahay wa akrahu alma'aatim wa hiya aljamaaca wain lam yakun lahum buka isu imaadka maydku markuu dhinto kadib laysu imaanayo waan kahanayaa buu leeyahy imaamu shaafici ayib xataa yaynan barooranninba xataa yayna oohin iyo baroor iyo midna ka dhicin laakiin isu imaadka meesha la laysugu imaanayo la fadhiisanayo waa kahanaya buu leey macna faina dalika yujadid اlxusna wayukallifu اlmu'nata maca maa madaa fiihi min alahar buu yidhi sababtuna waxa weeye dadkii laga dhintay buu murugta ku cusboonaysiinaya oo gabranaantan guriga la gabran yahay dadkii waa dhibaysaa midda labaad wuxuu le imaamu shaafici waxay kaloo keenaysaa kharash iyo takaaliif iyo culays dhaqaalana waa ku keenaysaa meeshii waa laga sheehcabahayaayoo cuntaa la cunaya howlbaa ka socoto dhibkaasina waa imaanaya waxaa intaa dheer buu leeya waa ku soo aroorayoo xadiistaa ku soo aroortay intaas darteed waan kahanayaa buu leey imamu shaafici caleyh raxmatullah alimaamu nawowi caleyh raxmatullah wuxuu isaguna soo guurinayaa fi lmajmuuc in ilmaam shaafici wuxuu ka soo guurinaya iyo shiraazi iyo asxaabta madhabka oo madhab shaaficiye inay arintaasi tahay arin karaahiye ah oo shareecadu kahatay marka ma banaana saxaabadii iyo waliba madhabkii khaaska ee soomaalidu haysatee shaaficiyada a'immadiisiibaa halkaa maray ayib marka waxaan hadda aanu naqaano weeye ee tacsiyada loo yaqaan ee isu ah ee guryaha la fadhiisanayee lagu xoolo qalanayo waxaan farqi lahayn xoolaha iyo raashinka la cunayo hadday dad kala baxsanayaan oo ama dadka yimid baa keenaya ama ma ahe dad kalaaba sadaqaystay hadday hal bannaanka ka timaaddo waa xaaraan le'anna muhimmaddu maaha xooluhu xaggee ka imaanaya ee muhimmaddu waxa weeye isu imaadkan iyo fariisigan iyo waxan baa la diidan yahay haddii xooluhu ka soo jeedaan xoolihii ninku ka tegayna taxriimku markaa waa sii xoogaysanaya oo xoolo xaaraan baa la cunayaaba le'anna xoolahani agoon baa leh marba hadduu maydku dhinto oo uu tago xoolihii milkigiisa waa ka wareegaya xoolo agoon bay noqonayaanoo dad kale leeyihiin marka xoolo agoon baa yacni la cunahayaayoo wadaadadii intay dul fadhiistaan qur-aanku ahrinahayaanoo meesha la gabran yahayo xoolo agoon baana la cunahayaayoo maxaaha muxuu ahay halis ah taasi marka way ka sii khatarsan tahay laakiin xataa haddii xoolaha cid baxsan kartahay ay bixiso oo jiha xataa saxa ay ka timaado is-imaadkii baa la diidanya muslimaadkii baa la diiday marka tacsiyada noocaasee soomaalidu taqaano waa tacsiye khaldan tacsiyada shareecadu taqaano ee saxda ah waa taa horan soo marnayo dadkii in la sabirsiiyo oo loo dardaarmo allakacabsi loo dardaarmo qalbiga loo dajiyo shaqada guriga laga kaafiyo maalmaha ay muxuu ahay ay murugsan yihiin tacsiyada sharciga waa intaa inta soomaalidu ku dartay oo meesha ha fadhiisto raashiin ha la cuno gabraanaado qur-aan ha hawshan ay ku dareen taasi waxa waa waana bidca khilaafsan sunnada nabiga iyo hadyigii salafka ridwanullahi calayh waa in lagu baraaruga marka ayb wacan anas radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sala allahu alayh waalih wasalam qaala wuxuu yidhi laa caqra xabaalqod ma jiro fi lislaami islaamka dhexdiisa ama agas ama axan kolba kaad tidhahda waxaa wariyey axmed wa abu daawuud wa qaala wuxuu yidhi abu daawuud qaala cabdurazaaq wuxuu yidhi cabdurasaaq ibnu hammaamin asancaani weeye imaamu ahlilyaman qaala cabdurasaaq wuxuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen jaahiliyadii islaamka ka hor yacqiruuna kuwa neefka qala oo boqon jaro muxuuah gowraca cinda alqabri qabriga agtiisa waxay ku gowrici jireen baqaratan neef lo ah aw shaatan ama neef adhi ah ayb sanadkiisu waa saxiix calaa shari shaykhayn xadiidka isaga waxaana laga qaadanaya caqriga waxaa la yidhaahdaa alcaqru waxaa la yidhaahdaa bimacnaa waa gawraca ruuxu markuu dhinto aaskiisa lagu sameeyaa la yidhahdaa caqriga marka wax dhaqan jaahiliyadii islaamka ka hor jiri jiray buu ahaa mar hadday dadkii islaameen oo diinta qaateen diinta islaamka dhexdeeda lagama helo kumana jirta ka midna ma aha in aaska wax lagu qalo oo xoolo lagu gowraco sidaasuu xadiid ku saabsan yahay laa caqra fi lislaam sida uu leeyahay alimaamu alkhataabi iyo kayrkii fii macaalim sunanka siduu ku leeyahay wuxuu leeyahay jaahiliyada ayaa waxay ahaayeen ninka deeqsiga ayay qabrigiisa geel ku qali jireen waxayna dhihi jireen nujaazihi calaa ficlihi ficilkiisii uu samayn jiray baannu uga abaalgudaynaa liannahu kaana yacqiruha fii xayaatihi fa yucimuha aladyaaf intuu noolaa buu qali jiray markaasuu masaakiinta iyo dadka martidaa siin jiray de dhinta waa in loo abaalgudo fa naxnu nacaqiruha cinda qabrihi xataa ta'kulaha asibaacu waayr qabrigiisa agtiisaan ku qalaynaa si ay shimbiraha iyo haada iyo dugaaggu u cuno ayb fayakuunu mucaman bacda wafaatihi kama kaana yucimu fii xayaatih mucaman waxaas marka isagii bay gaadhaysaa marka haddii noloshiisa uu dadka quudin jiray isagii qabriga markuu galo in la quudiyo wa oo la qadinin ayib waxaa kaleetoo ka mid ahaa jaahiliyadii carabta islaamka ka qolo qabtay neefkiisa haddii qabrigiisa agtiisa lagu qalo maalinta qiyaamada waxaa la keenayaa isagoo saaran neefkii oo gaadiid uu yahay waa jahliyada carabtu waxay rumaysnayd waay islaamka goor marka ninkii aan qabrigiisa wax lagu qalin maalinta qiyaamada oo gaadiid ma haystay dhihi jireen ayib oo isagoo iska lugaynahaya oo daallan buu imaan doonaa bay dhihi jireen waxaasoo dhan marka waa waa waa dhaqan ka soo jeeday jaahiliyadii islaamka hor ka soo jeeday amaa islaamku markuu yimid nebigu waa reebay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi laa caqra fi lislaam xabaalqod male islaamka dhexdiisa agas male axan male waxaad tidhahdo waa waxa uun marka ruuxu dhinto qabrigiisa lagu qalahayo maalmaha yani e, xoolaha la qalayo taa iyadaa way macnaha ayib alimaamu nawowi caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay oo weliba majmuuca uu ku leeyahay waama adabxu wاlcaqru cinda alqabri famadmuumun lixadiii anas qabriga agtiisa in wax lagu qalo oo lagu gowraco waa arrin shareecadu cayday wey shareecadu fogaysay wey xadiidkan anas baana daliilu abuul ayb imaamu axmed caleyh raxmatullaah wuxuu karahaystay oo kahday xoolaha sidaa lagu qalo qubuurta korkooda lagu qalo ruuxu markuu dhinto hilibkooda in la cuno waa karahaystay iskaba dhaaf adiga inaad qaliin ka qayb gasho qayb ka noqotee xataa hilibkii lagu soo qalay inaad cuntaa la diiday leanna munaasabad markay ugu yartahay bidcaa baa lagu qalay taasi waxa weeyaan siday culimmadu tilmaamayaan gawracu haddii ilaahay dartii iyo magiciisa neefka lagu gawraco waayo haddii ilaahay dartii iyo magac neefka lagu gawraco taa waya midda laga diidan yahay ee hadda aan ka hadlaynay laakiin hadday noqoto in magaca ruuxa dhintay ama qabrigaa isaga loola qasto ama magaca ilahay waxaan ahaynba lagu gowraco markaasi waa shirki iyo gaalnimo neefkuna waaba bakhtiba oo waxay soo gelaysaa wamaa dubixa cala nusub asnaamta taagtaagan korkooda wixii lagu qali jiray ama ruux dhintay korkiisa lagu qalo loola qasto markaasi waxa weeye neefkuna xaaraan buu noqon dadkiina shirkiya gaalnimayba galeenba taa waa ka sii khatarsantahay marka ee middan la diidan yahay waxa weeyaan oo waxay soo gelaysaa xadiiskii nebiga sal ly waslam uu yidhi lacana allaahu man dabaxa ligayr illaah lacnad ilaahay ha ku dhacdo ciddii u gowracda neef u gowracda cidaan alla ahayn marka halis wey markaas waa ka sii khatarsantahay man marka arrimaha way arrimaha macnaha la doonayo marka in lagu baraarugo wixii siyaadaadahee ama dhaqan ahaan ama meeluun laga keenay ama ciduun meesha ku soo dartayna waa in laga saaro wixii shareecada ku suganna waa in lagu gaabsado dani kutubtii fiqhigae wadaadadu akhrin jireen bay ku qoran tahay madhabka shaaficiga inuusan qabin kutubtii fiqiga haddana wadaadadii baa u doodahayo iyagii baa samaynayo iyagaa meesha imaanhayo iyagaa wixii qali o marka waxaad garanaysaa dhaqankiiyo waxaa kala duwan waxa kutubta ku qoran ee la ahrinayo macnaha baabu maa jaaa wixii baabuu yahay filbukaa'i oohinta ku yimid wixii oohinta ku yimid calalmayiti maydka korkiisa lagu ooyo iyo wa bayaanilmakruuhi kan la kahday oo la caddeeyo oo minhu oohinta ka mida tanina waxaa laga hadlay maydka korkiisaoo lagu ooyo maxaa bannaan maxaanse bannaanay maxaa la kahday oo shareecadu ogolayn maxayse ogoshay taa wey macna can jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu idhi usiiba waa la asiibay abii aabbahay cabdullahi bni xaraam yowma uxudin maalintii uxud baa la asiibay yani waa la dilay waa fa jacaltu waxaan bilaabay buu yidhi abkii inaan ooyo fajacaluu waxay bilaabeen yanhuunii ama yanhawnanii inay iga reebaan yani dadkii inay yidhahdaan war ohinta iska dah oo baroorta iska dah warasuululahi rasuul allana sal lay waslam laa yanhaanii uusan iga reebaynin dadkaa ii diidan buu nabiguna waa imaqlayaa laakiin iima diiday fa jacalad waxay bilowday buu yidhi cammatii faatimatu ahayd tabkii inay ooydo eeddaday baa iyaduna oohin bilowday buui fa qaala wuxuu yidhi sal lay tabkiina aw laa tabkiina ooydayaa mise ooyina yani ama ooy ama ha ooyin waay ma zaalad kamaysan zuulin almalaa'ikatu malaa'igtii tudiluhu inay hadhaynayso ama hoosaynayso biajnixatiha garbaheediiyo garbabiyadeediiyo baalasheeda inay ku hadhaynayso ama ku hoosaynayso kamayna zuulin xataa rafactumuuhu ilaa aad qaadeen yani waxay huwisay garbabyadeeda ilaa aad koru qaadeen muttafaqun calayh ayb xadiidkani marka wuxuu tilmaamayaa nabigu uma diidin jaabir oohinta ee dadii markay oydayna nebigu ama oy ama ha ooyin buu yidhi awdu takhyiir bay faa'iidayn ayadana looma diidinoo jooji lama dhihin laakiin xadiisku wuxuu tilmaamay uun nin malaa'igtu ay hadhaynaysa oo garbaheeda ay saarto ku hadhaysay in loo ooyaba ma habboona wax weyn buuba helay waaba ka raystay wmyaa in loo farxo weye taasuu tilmaamaya ayib waxaa marka laga qaadan bay leeyihiin oohinta qaybo bannaan baa jira axaadiista dambana way sii caddayn doonta oohinta wixii aan qaylo iyo dhawaaq iyo baroor aan ahayn laakiin ilmo iyo fiqfiq iyo sawd kor loo qaada aan ahayn way iska bannaan tahay intaa lagu xambaaro xadiiskoo la yidhaahdo oohin dhawaaqa ma ahayne xoogaa ilmo iyo muxuu ahaay fiqfiq iyo inahaasay ahayd oo jaabir iyo eedadiiba intay sameeyeen intaasina way bannaan tahay saas daraaddeed buusan nabigu uga reebin iyo in la yidhaahdo qisadu way horraysaye wuxuu uga reebi waayey markaasi sharci reeba ma soo degin gadaal baa masalada laga diiday oo naskii dib ka yimid ayadana waa la dhihi karay waa haddii lagu xambaaro oohinta ay shareecadu diiday haddii lagu xambaaro marka waxaan dhahaynaa dib baa laga diiday wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma wuxuu yidhi maatad dhibatay zaynabu zaynab baa dhimatay bintu rasuulilahi sal lay waslam nabiga gabadhiisii ahayd fa bakat innisaa'u dumarkii baa ooyey fa wuxuu bilaabay cumaru cumar yadribuhunna inuu garaacayo dumarka ooyaya bisawtihi shaabuuggiisa inuu ku garaacayo si u aamusiiyo faahada wuxuu bilaabay rasuululahi sal lay waslam rasuulku faahada wuxuu qabtay dheh rasuulullaahi baa wuxuu qabtay sal alla aleh biyadihi cumar gacantiisa wa qaala wuxuuna ku yidhi mahlan u kaadiyaa cumaru cumarow war tartiibi dumarka garacaysta ka daa uma qaala kadibna wuxuu nebigu yuri sal lay waslam iyaakunna waxaan u kala digayaa idinka iyo wa naciiqa shayaani iyo shayaanka dhawaaqiisa idinka iyo naciiqa bimacnaa nawx wasurakh wa shayaanka dhawaaqiisiiy qayladiisiiy idinkaan u kala dega yani iska jira shayaanka dhawaaqiisiiy qayladiisa qaylo shayaan baa jirta marka baroortan iyo qayladan iyo aad samaynaysaani waa sawt shayaan wa maxaa shayaan loogu tiiriyey lianna isagaa amray shayaan wuxuu ku amray ood samaysana isagana waa loo tiirin karaa adigana waa laguu tiirin karaa marka hayaan amarkiisaa qaadaninoo qayladan iska daaya waa shaqo hayaane wax hayaan raallikay uma kadibna qaala nebigu wuxuu yidhi sal lay innahu amarya shani mahmaa kaana wixii ahaaday oo minalcayni isha ah mahmaa kaana wixii ahaaday min isha xaggeeda ka ahaaday waalqalbi iyo qalbiga xaggiisa ka ahaaday fa min allaahi alle xaggiisuu ka ahaaday caza wajal wa min alraxmati iyo naxariista xaggeedu ka ahaaday yani qalbiga murugtiisa iyo isha ilmadeedu markay musiiba kugu dhacdo taasi ilaahay xaggiisay ka ahaatay addoonku iskama ficilin karo naxariis bayna ku tusiyo iyo danqasho taasi marka dhib male waay wamaa kaana wixii ahaaday minalyadi gacanta xaggeeda ka ahaaday wallisaani iyo carabka xaggiisa ka ahaadayna fa min ashayaani shayaan xaggiisuu ka yimid inaad gacan qaaddo saan u tegi doonno ood maryaha jeexjeexdo ood wejigaaga dildilaaciso oo aad wax disho oo gacantaada aadan kontaroolin markay musiibadda timaado ama carabkaagu iska fakado iska qaylido ood iska baroorato labadaas shaydaan bay ka ahaadeen wey rawaw axmeda wariya xadiidka wakadalika tayaalisi ibnu sacd iyo tabaraani iyo xaakim soo saaray sanadkiisuna waa daciif laba nin baa ku jira oo labada ninba daciif yihiin ninka koowaad waa cali ibnu zayd ibnu judcaan oo daciifa ah ninka labaadna nin la yidhahdo yuusuf ibnu mahraan oo isagana layinulxadii ah labadaa nin baa ku jira xadiidka sanadkiisa saasuuna daciif ku yahay wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu idhi ishtakaa sheegtay oo xanuunsaday weye sacd ibnu cubaada shak waa xanuunsi oo lahu isaga u sugnaaday ama wuu daciifay waa xanuunsaday waa sheegtay faataahu waxaa u yimid rasuululahi baa u yimid sal allahu alayh waaalih wasalam yacuuduhu isagoo booqanaya maca cabdiraxmaan bni cawf wa sacd bn abi waqaas wa cabdilahi bn mascuud saddexdaa ninee saxaabadaabaa la socda nabiga sal lay sl oo la jirankiisa falammaa dakhala markuu nebigu galay calayhi sacd bn cubaada korkiisa markuu u soo galay wajadahu nebigu wuu helay fii khashiyatin dabool dhexdii isagoo ku jira isagoo la daboolay maxaa daboolay yacni culimmada qaar waxay leeyihiin ehelkiisii iyo reerkiisiibaa iyo qaraabadiisiibaa daboolay oo dul tubnaa markuu nebigu yimidna dibbay uga gurteen sal lay slam qolo kalena waxay leeyihiin fii khashiyatin min karbi lmowt ah, waxa daboolay waxa weeye geerida sakaraadkeediibaa haya oo la daboolan macnaha dambaana loo badan wajadahu nebigu waa helay fii khashiyatin isagoo la daboolayoo geerida iyo yani waxa weeye culayskeedii iyo dhibkeedii isagoo u hayo faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sl l oo miyir daboolan wey faqaala nebigu wuxu uhi sl lay qad qadaa awa qad qadaa miyuu dhintay mana baxay faqaalu waxay dhaheen laa maya rasuulka ilaahi maya weli mana bixin fabakaa waa ooyey rasuululahi sl lay slm rasuulku waa ooyey falammaa ra'a alqawmu saxaabadii markay arkeen bukaa'ahu nebiga oohintiisiibay bakaw iyaguna ooyeen faqaala nabigu wuxu uhi sal lay waslam alaa tasmacuun war miyaydaan maqlayn yani dhegaysta wey maqla ina allaha alle laa yucadibu ma cadaabayo bidamci alcayni isha ilmadeeda ama ilinteeda walaa bixusni alqalbi iyo qalbiga murugtiisa toona walaakin yucadibu laakiin alle wuu cadaabi bihaada kan sababtiisa wa ashaara wuuna tilmaamay ilaa lisaanihi carabkiisuu tilmaamay aw ama seyarxamu ama alla wuu naxariisan ay bi haadawa saas man qalbiga murugtiisa iyo walbahaarkiisa kaa laydinma haysta w laydinku cadaabi maayo oo maxaad hebel dhimashadiisa ama ilmaha kaa dhintay ama qaraabada ugu murugtay lagu qabsan maayo inay ishaadu ilmaysana ayadana lagu qabsan maayo bal taasi naxariis alla weeyaanu ruux naxariisa qalbigiisa ku jirtaa danqada laakiin midda laydinku qabsanayo ama laydinku cadaabi ama laydinku naxariisan waa carabka haddaad baroorataan oo qaylidaan halkaasuu cadaabku markii cuqubadu ka imaanaysaa w xadiikaasi muttafaq weeye sida uu dibka keeni doono waxaana muuqata in la kala qaado oohinta laba wixii carabka iyo gacmaha iyo fal ahoo ruuxu sameeyo waa u tegi doonnaayoo lama ogola maxaa yeele waxay ku tusaysaa in ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa uusan ruuxani raalli ku ahayn baynamaa la rabay inuu sabro isxakameeyo laakiin wixii intaa ka hooseeya ama ishoo ilmaysa ama qalbigoo murga ama muxuu ahaaye oohin aan sawd lahayn intaa xuduuddaasi wax dhibaataa ma leh marka intaasi layskuma haysto nebiga sal lla alay waslam wiilkiisa ibraahim markuu dhintay ayaa nebigu sal ly slam ilmeeyey markaase saxaabada qaarkood ku yidhahdeen rasuul oo seed u ilmayni adigoo noo diiday markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam ina alqalba yaxzan waalcaynu tadmac walaa naquulu ila ma yurdii rabbana ishu way ilmayn qalbiguna wuu murgi laakiin waxaan ilaahay raalli gelinaya waxaan ahayn dhihi mayno marka carabkaa la ilaalin iyo xubna laakiin intaa kale ilahay idin qabsan maayo waaba wax awooddeenna ka baxsanba wa can usaamat bni zaydin wuxuu uhi kunnaa ahayn cinda anabiyi nebiga agtiisaannu ahayn sal ley waslam fa arsalad markaasay cid ilayhi nebiga xaggiisa ixdaa banaatii gabdhihiisa mid ka u soo ciddirtay nebiga tadcuuhu xaala u yeedhayso waa zaynab ah, nebiga cid u soo dirsatayoo tidhi isoo gaadho noo imow wa tuhbiruhu iyadoo u sheegaysa tadcuuhu iyadoo u yeedhaysa oo wa tuhbiruhu u sheegaysa anna sabiyan ilma yar oo lahaa iyada u sugnaaday fil mowti inuu geeri ku dhex jiro bimacnaa inuu sakaraatulmowtkii hayay ka wadaa warkaasay u soo fartay waxayna ka codsatay inuu soo gaadho u yimaado fa qaala rasuululahi sal lay waslam rasuulku marka wuxuu ku yidhi oo u sii dhiibay ciddii farriinta wado ku celiya gabadha irjic noqo buu ku yidhi ilayha iyada ku laabo oo fa ahbirhaa waxaad u warrantaay u sheegtaa inna lilaahi maa ahada walahu ma actaa warkaa iga gaadhsiiya ilaahay isagaa iskale oo keligiibaa leh wuxuu bixiyo dadka siiyo maa ahada wuxuu qaata dheh wuxuu qaato isagaa leh walahu maa actaa wuxuu siiyo adoomadiisa siiyana isagaa iska leh bimacnaa horaanna isagaa bixiyey haddana isagaa qaaday shalayna isagaa ku siiyey maantana isagaa kaa qaaday ayb wa kullu shayin shay kastana cindahu alla agtiisa biajalin buu ahaaday muddo musamman oo la magacaabay muddo xadidan oo la yaqaano buu shay walba ilaahay agtiisa ku leeyahay goortaad dhiman goorta carruurtaada la qaadi goortaad xanuunsan wax walba ilaahay agtiisa wakhti buu leeyahay shayga wakhtigiisii markuu soo galana lama dibdhigi karo la baajin kara ma aha famurha marka gabadha amar oo faltasbir ha sabirto waltaxtasib ajirna alla ha ka sugto ilaahay ajir ha kaga dalabto sabirkeedaa ee musiibadaa ku dhacday sabirkay ku sabrayso ayib intaasuu usii dhiibay facaada arasuulu ergeygii waa soo noqday ninkii fariinta loo sii dhiibay markuu fariintii gaadhsiiyey iyadii haddana waa soo noqdoo nebiguu ku soo noqday sal lay slam farriin dambay ku soo celisay macnaha fa wuxuu yidhi innahaa iyadu waa gabadhi aqsamat way dhaarinaysaa aqsamat way dhaaratay waxay ku dhaaratay lata'tiyannaha inaad u timaado u timaaday ku dhaaratay bimacnaa dhaar waxay ku martay oo ilaahay kugu dhaarinaysaa inaad soo gaadhood u timaado marka mar hadduu ruuxa muslimkaa ku dhaariyo oo uu dhaar ku maro inaad u imaanayso waxaa ka mid a xuquuqda dadka muslimka ay isku leeyihiin ama dadka ahluliimaanka ibraaru lmuqsim ruuxa dhaartay inaadan dhaartiisa ku jabinina aad u baarinimo samayso oo wixii ku dhaartayba haddayna wax shareecada ka soo horjeeda ahayn inaad u fuliso mar hadday dhaartii timid nebigu sal lay sl markaas waa baxa qaala wuxuu yidhi faqaama nabiyu nebigu waa istaagay nebigu sal lay waslam <clears throat> wa qaama waxaa istaagay macahu la jirankiisa oo raacay <clears throat> sacd bnu cubaada wa mucaad bnu jabal qaala wuxuu yidhi waxaa dhahay usaamat bnu zayd fanalaqtu waan tegay buu yidhi la jirankooda nabigii raggaasaan raacay buui fa rufica nebigaa loo koryeelay ilayhi xaggiisa alsabiyu ilmihii yarabaa loo soo koryeelay korbaa loogu soo qaaday loo soo dhiibay walxaal nafsuhu ilmaha yarkaa naftiisu taqacqacu ay qararac leedahay ay shanqadhayso ay dhuunta iyo laabta iyo ka shanqadhayso ah, taqacquca ah waxaa la yidhaahdaa bahalkan la yidhahda ashuunka ashuunka ingegan ashuun yaana dhihina sibraarka sibraarka ingegan harag buu ka samaysan yahay marka yacni waxa weeyaan ee la dhaqdhaqaajiyo shanqadha ka baxda baa waxaa la yidhahdaa yani taqaquca laga wadaa bimanaa qaracda ruuxu markay naftu ka baxayso wa nafsuhu ilmaha yarkaa naftiisiina taqacqacu ay shanqadhayso oe qarraclaynayso kaannahaa sidii iyadoo fii shannatin sibraar dhexdiisa ku jirtoo kale sibraar duugoobay oo ingegan iyadoo ku dhex socsocotoo kaleeto saasay u shanqadhaysaa oo qarracqarracqarrac shanqadhaasaa ka baxaysa fafaadad markaasay burqatay caynaahu nabiga labadiisa indhood baa burqadayoo ilmo sii daayey faqaala sacdun sacad markaasaa wuxuu yidhi maa haada kanu muxuu yahay yaa rasuul alla rasuulka ilaahi soo adigii hadda ka hor ha ooyinana yidhi maaha markii laydinka dhinto ama musiiba idinku timaado adigana waad ooyaysaa marka tani maxay tahay wa qaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lay waslam haadihi tani raxmatun waa naxariis oo jacalaha allaahu alla uu yeelay fi quluubi cibaadihi addoommadiisa qalbiyadooda dhexdooda uu yeelay wa innamaa yarxamu allahu allana wuxuunuu raxanxariistaa min cibaadihi addoommadiisa xaalay ka mid yihiin alruxamaa kuwa naxariista ilaahayna addoommadiisa danqada ee u dabca ee naxariista kuwaasuu ilaahay u naxariistaa oo keliya addoommadiisa ka mida marka tani waa naxariis waaye markaad aragto ruux muslimoo dhibban oo yani waxa weeyaan naftii hayso oy naftii celcelinayso oo galgalanaya oo silcaya inaad danqato oo qalbigaagu jilco oo oydo taasi wax naxariis sooma yacnii haddiiba aadan isdhaqaajinninba kaas waa calool oo naxariis darra'awa ah. taa marka lama rabo taa lama rabo dhibka khaasatan dadka ahluliimaankaa haya inaad la xanuunsatood la danqatood la ilmayso qalbigaagu la xanuunsadood la murugto taas iimaan waxay ka mid tahay naxariis ilaahay quluubta geliyo wa taa maaha midda la diidan yahay buu nebigu uhi salawatu rabbi waslamu calayh saasuu marka ugu sheegay muttafaqun <clears throat> calayhima وcan caiشhaةa radi allahu tacala canهuma ana sacd bnu mucaadin sacd ibnu mucaad lama maata markuu dhintay xadarahu nabiyu nebigaa u yimi sal lay slam iyo wa abu bakrin iyo wa cumar saddexaasaa u yimi faqaalat markaasaa waxay tidhi fawladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ku jirtee innii anugu haddaan caaisho ahay la acrifu waan garan bukaa'a abibakrin abubakar oohintiis waxaan ka garanayaabay tidhi min bukaa'i cumar cumar oohintiisaan ka garanaya yani labadooda waan kala garanayaabay tidhi waan maqlayay ayb waan kala saari karaa man wa ana anigoo fii xujratii qolkayga ku jira qowladaydii ay qolkayga anoo ku jiraan maqlayay oohintooda marka cumar iyo abubakar oohintoodan kala garanayay bay leedahay rawa axmed baa wariyey dheer buu ku yimid qayb yar oo qiso dheer ka mida sanadkiisuna waa daciif oo waxaa ku jira in la yidhaahdo camr ibnu calqama oo majhuula ku jira laakiin xadiidka jumalkiisa intooda badan shaahid bay shaahid bay marka cumar iyo abubakar waxaa lagu xambaarayaa waxa ay sameeyeen iyo waxay caaisha ka maqashay hadiiba xadiidku asaxo weeyo jumladu asaxdo waxaa lagu xambaarayaa oohintii bannaanayd oohintii bannaanaydoo fiqfiq iyo ishoo ilmaysa iyo muxuu ahaayey ayaduna waxaa laga dhigayaa inayna kaba fogaynba oo qolka ku jirto laakiin iyaguna inaysan ka afogaynoo ay markaas shanqadhowda maqlaysay saasaa lagu xambaaraya adiiba macnaha u asaxaba xadiidku dacfi baa sanadkiisa ku jiray wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuul allahi sal lay slam rasuulku lammaa qadima markuu soo galay min uxudin uxud markuu ka soo galay uxud markuu ka soo laabto oo yimid dagaalkii uxud waaye ayuu samica wuxuu maqlay nisaa'an dumar oo min cabdilashhal reerkaa ka tirsan kuwaasoo yabkiina ooyaya calaa halkaahunna dadkii ka dhintay iyo raggii laga laayay u ooyaya halkaahunna bimacnaa mxuu ahaay haalik baa waxaa lagu jamciyaa halkaa marka waxaa lagu daba xidhay un damiirka dumar dadkii ka halaagsamay u ooyayo u barooranaya fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sl lay waslam laakina xamzata laakiin xamzi lahu isaga wax u ooya ma laha ilaxamsi raggii la dilay soo wuxuu yidhi ansaardii raggeedii laga laayay magaalada dumarkoodii baa joogoo dumarkii baa u barooranaya laakiin xamse dumarkii qaraabadiisa aawe dee makaa lagaga yimid kuwaas soo ma xamse isaga wax u ooya male bu nebi sal lay slam ayib faji'na yimid marka faji'na way yimaadeen nisaa'ul ansaari ji'na way yimaadeen nisaa'ul ansaari baa yimid ansaar dumarkoodii markay hadalkii maqleen fa markaasay ooyeen ala xamzata xamse korkiisay ku ooyeen cindahu nebiga agtiisa xarabtaa ah, waxay lahaan jirtay islaamka hor jaahiliyadii oohintu ninkaan loo ooyin intuu dhinto oon loo barooranin waa nin wax si wax ka yihiin saa ninka aan wax u baroorto lahayn dumar baa waxoogaa ujuuraa la siin jiray loo soo ergis ahaan markaasay u barooran jiray muxuu ahay waa midda ay maalka ka bixiyeeno eh, muxuu ahay eh, ay yidhaahdaan eh, muxuu ahay laysat aakla kalmustajara ah, laysat athakla kalmustajara bimacnaa haweenay ficlan laga dhintay oo gablantay baroorteeda iyo mid la soo kiraystay oo waxoogaa qaadanaysa baroorteedu isku mid maaha tan way isbihinbihinaysaa beenbeen waxeed waxba kama jiro laakiin tan waa la asiibayoo dhabbay u ooyaysaa wa marka jaahiliyadii carabtaa lahaan jirtay dumar in lasoo ergistoo ay u ooyaan bal inay isuba yimaadaan oo xataa midii ooyaysa loogu kaalmeeyo oohinta ah, waa tii ummu caiya inay ahayd baan u malaynaya markay soo degtay aayadda qur ee eh, muxuu ahaayey walaa yacsiinaka fii macruuf aayatulbayca yaa ayuha nabiyu ida jaءaka almu'minaatu yubaayicnaka cala an laa yushrikna biاllahi shay-an oo nebigu baycad iyo ballankii dumarka uu la gelay waxaa ka mid ahaa inaydaan barooranin inaynan barooranin baycadii bay ka mid ahay bunuuddii baycada muctiyiin ahayd baan u malaynay marka mid baa waxay tihi rasuul ilaahay ow aniga ballan baan ku jiraa heble inaad la baroorto oon baroorta kala qayb qaato marka balballanta inaan intaan fulinahayo hala ii kaadiyo waaya kac soo fuli baa lagu yidhi marka arrin waxay jirtay markay carabta jiri jirtay wa dumarkii reer ansaareed warkii markay maqleen waa yimaadeen xamsay u barhoorteen marka fastayqada markaasuu toosay rasuululahi baa toosay sal lay wasalam ayagoo barooran ayuu soo toosay oo hurdada ka soo kacay fa qaala markaasaa wuxuu ku yidhi wayxa kunna antunna idinku haahuna waa kelima loo isticmaalo canaanta loo isticmaalo inta badan antunna haahunaa idinku ma halkanaad joogtaan tabkiina xaal aad ooyaysaan xata alaana ilaa hadda yani welima meeshii baad joogtaanood weli waad ooyaysaan miya muruuhunna buu nebigu sal lay waslam amra dumarkan oo falyarjicna ha laabteen walaa yabkiina yaysan ooyinna calaa haalikin mid dhintay bacda alyawmi maanta kadib ah, guryahoodii ha ku kala noqdeen maanta wixii ka dambeeyana ruux dhintay loo ooyi raw axmed baa wariye ibnu maaja wakadalika ibnu sacd fi طabaqaat sanadkiisu waa xasan ku jira la yidhahdo usaamat bnu zaydin allaythi ayaa sanadkiisa ku jira oo yani waxa wey xadiidkiisu xasan yahay saas daraaddeed buu xadiidku xasan ku yahay sheekh albaani waa saxiixinaya waana taxsiininaya taqdiiran bishawaahidii baan u malaynayaa yaan filaya taqriiban xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa marka oo daahirkiisa laga fahmaya baroorta ama oohintu markii hore lama diidina way iska bannaanayd laakiin markii dambe nahyi baa ku yimidoo waa la nasakhay wax alla wixii marka ku tusaya dumar baroortay ama ooyey oo dhawaaqay oo qayliyey oo haddana aan laga reebin waxaa lagu xambaarayaa qabla nahyi baa lagu xambaaraya intay arrintu iska bannaanayd baa lagu xambaaraya lanna walaa yabkiina cala haaliki bacda alyowm sidaasaa xadiid ka muuqata wacan jaabir bni catiikin anna rasuula lahi sal lay slam rasuulku jaaa waa yimid yacuudu isagoo booqanaya cabdulahi bna haabitin isagoo booqanaya fawajadahu waa helay waa helayo wuu u yimid qad quliba isagoo laga tambatay isagoo oo sakaraatulmowtkii ka tambatoo miyir daboolan fa saaxa bihi markaasuu dhawaaqay wuu ku dhawaaqay falam yujibhu uma jawaabin aabdulaahibaadhawaaqaawuuyeeafalam ah. ah. yujibhu uma jawaabin fastarjaca nabigu markaasuu istirjaac sameeyey inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun wa istirjaaca wa qaala wuxuu idhi hulibnaa calayka waa nalooga kaa xoog batay yaa abarabiic aburabiico aleelahay wax nooga kaa xoog kuwata waay ah, waxba kama qaban karo fasaaxa markaasay dhawaaqeen marka anniswatu dumarkii wabakayna way ooyeen fajacala wuxuu bilaabay ibnu catiikin yuskituhunna inuu aamusiiyo jaabir ibnu catiikaa nabiga la socod sl lay slam inuu aamusiyo na aamusa faqaala rasuulu lahi sl lay slam rasuulku wuxuu ku yidhi dachunna iska dah ka tag daa dumarka wajaba hadduu dhinto oo naftu ka baxdo falaa tabkiyanna yaysan ooyin baakiyatun mid ooyaysa yaysan barooranin mid barooranaysa haddii naftu ka dhacdo wajabad waa nafdhicid qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadu wamal wujuubu yaa rasuul allah wajabad mal wujuub ah, waxa dhacaya waajibaya muxuu yahay ama waajibiddu maxay tahay qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam almowtu geerida waa hadday waajibto bimacnaa hadduu naftu ka baxda marka cidina ma ooyi karto oo abu daawuud baa wariyey wannasaa'iyu waa xadiis saxiixa sheekh albani iyo hayrkii baa saxiixinaya xadiidkani wuxuu tilmaamayaa intaan ruuxu nafta ka bixin ayuu fasaxayaa oohinta markay naftu ka dhacdana oohintii iyo baroortii waa diidaya sidaasii culimmada qaar baa u kala qaadayo nafkabaxa ka hor oohinta oggolaaday xadiiskanayna ku dhisan qaarna waxay leeyihiin baroortii oohinta la ogolaaday waa tii iska bannaanayd ee ma aha midii yani shareecadu ay diidanaydba ma ahabayiyay ku jawaabayaan ayb adiga waxa weeyaan culimmada qaarkood waxay ku xambaareen nahyigaasi oohinta layska reebayo mutlaqan kala qaadla'aan bay diideen ee muxuu ahay qaarna waxay ku qaydeen bacda almowt oo geerida kadib ah waana midka keenaya wixii shareecadu diiday oo baroor iyo qaylo iyo dhawaaq iyo wixii la mida macnaha wixii oohin ah ee uun ilmo iyo fiqfiq iyo murugta qalbigae sawd kor u kacsan aan ahaynna dhibaato male sida axaadiistu tilmaamaysa macnaha baabu nahyi reebidii buu baabu yahay can la reebo wanadbi iyo maydka maxaasintiisoo la sheegsheego maydkoo la ammaano nadbiga waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa tacdaad maxaasin lmayit maydka oo maxaasintiisii iyo wanaagiisii la tirtiriyo ayb wa khamshi lwujuuhi wanahyi reebitaan can khamshi lwujuuhi wejiyada oo la diirdiiroo la jeexjeexo wa nashri shacari tinta oo la fidiyo la baahiyo wa naxwihi iyo wixii la mida intaasoo la reebo intaa iyo wixii la midoo la reebo waruksati iyo idmid la idmoo la ogolaado fii yasiiri lkalaami hadalka kiisa yar oo min sifati lmayiti meydka sifaatkiisa iyo tilmaamihiisa ka mid baabkani waxa weeye baroorta oo kor in loo dhawaaqa ah oo shareecadu reebtay koow meydka oo ammaantiisa lagu xeel dheeraadoo wanaaggiisii la sheegsheego oo iyadana la reebay markay musiibadu dhacdo inuu ruuxu jidhkiisa intuu ku kaco isdirdiiro oo wejiga isxagxagto oo jidhka isgogooyo khamshil wujuuh taasaa laga wadaa wa nashri shacrina waxaa laga wadaa tintoo uruursan musiibada darteed inaad timihii xiirto ama gogoyso ama timihii baahiso sii dayso sidii wax waalan oo kale yani waxa weeyaan kullu daalika waa calaamaad ku tusaya inuu addoonku ku sabri la'yahay musiibada ilahay ku keenay waajibkuna waa sabir sabirka haddaad ka sii fiicnaan kartood ee raalli ku noqon kartana waa martabad ka sii fiican inaad isceliso wey sabirku oo xuduudda shareecadu kuu ogoshaa ku ekaato hadalka af iyo adinba sabir baa la waana waajib cinda almasaa'ib waxaa ka sii fiican inaabad raalli ku noqotoba wixii ilaahay kugu keenay kuba raali noqotoba sabirkay ka sii fiicanta taa ka sii inaad kaba shukridaba oo markii musiiba kugu timaado alxamdulillah dahdaba oo waaban dhibanahay alxamdulillah xaggay soo gelaysaaba soo ma dhib alxamdulilah ka imaanay markaad fiiriso dhibka kugu dhacay dhinacyo kale markaad ka fiiriso shukri buu noqona inaad ka shukridaa imaane waxaa ka mida dhibkan kugu dhacay abcan khalad iyo dembi aad gashay buu ka dhashay laba isu fiiri marka cuquubadani in laguu soo dedejiyeyoo hadda lagugu keenay iyo in aakhare lagugu dibdhigo tee daran oo aakhare laguu ciqaabo tee daran ya in aakhare laguu dibdhigaa daran hadda in laguu keeno ama ilmaha lagaaga qaado ama cudur lagugu rido ama xoolaha lagaa dhammeeya kuu roon markaad dhankaa ka fiiriso waxaad leedahay alilaahi tana alxamdu intii aakhara laygu dibdhigi laha ama lai cadaabi laha sooma dhinac kale ka fiiriyo marka musiibada ku haysata iyo dad kaa daran kuwa haysta markaad fiiriso taadaa waxaad dhihi alxamdu lilah ya waana midda nebigu leeyaha fiiriya mar walba dadka idinka hooseeya kuwa idinka koraya fiirinina markaana masaa'ibtu inaad ka shukridaa yaa imaanaysa mar kale weeyaane musiibadan markaad u fiirsato ilaahay dembidhaaf buu kuugu dembidhaafi darajaa kor lagugu qaadi waxyaale ka waaweynoo masaa'ib kalea ilaahay kaaga baajinaya xikamka ku jira markaad daalacatana shukri iyo waxay mudantahay alxamdulilah inaad marka waa martabad sare wey martabatu sidiiqiin baa la yidhahda waa martabad sare waxaa ka hoosaysa ridaha inaad raalli ku noqoto waxaa ugu hoosaysa oo iyadu laazimo waajiba sabirka maraatibtaasay marka culimmadu ay u qaybiyeen ayb waxaa kaloo baabka tarjamada qaybtiisa labaadi ay tahay wاlrukhsa fi yasiiri اlkalaami min sifat اlmayit maydka sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa iyo waxyaaluhu ku ammaanaa hadal yaroon sii badnayn in laga sheegi karo yasiir ilkalaam hadal yar oo maydka sifaadkiisii ku saaban sheegitaankeeda taa in la idmay waxaa la diiday in laga badbadiyo oo laiska ammaan saas fiican ilan maxaa weeye dhimashadu sideedaba ammaan bay iska leedahay ninka dadka ugu xun hadduu dhinto waa uun laiska ammaani ilahay marka soomaalida hadda kor waxay tidhi walba haddaad ammaan rabtana dhimay dhaha haddaad cayr rabtana guurso haddaad guursatana adigii naagta waa lagu caayay oo nabadgeli mayse haddaad dhimatana ibn aadamkii kii ugu mujrimsanaa haduu dhinto qaar uun ammaanayaad arki kanuu ahaa alyey buu ahaa deeqsi buu ahaa kanuu ahaa war wax muusan samaynin aanlugoynina marka ammaanta mubaalaqada ah oo ruuxa wuxuusan lahayn la saarsaarayo iyadu waa been iyo taswiir iska cadwa ama ha noolaada ama ha iyada lama ogolo laakiin wuxuu ruuxu ku sifaysnaa oo uu lahaa oon laga sii badbadinaynin in yar in la ogolyahay taa wey masaladaas an ibn mascuudin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi laysa mina naga mid ma aha man daraba ciddii garaacday alkhuduuda dhabannada dhabanka garaaca markay musiibadu ku dhacday oo washaqa jeexa aljuyuuba jeebabka aljuyuub waa jamcu jayb waay jaybkana waxaa la yidhaahdaa innaga waxaan u naqaanaa kan aan gashanno wax la gashado laakiin luqada carabiga jaybka waxaa la yidhaahdaa maradu meeshay ka go'an tahay ee madaxa laga geliyo madaxu ka soo galo halkaasaa jaybka la yidhaahda marka washaqa aljuyuuba maradii intuu saa u qabtay iyadoo dhanba jeexa oo saa u soo gooya kaasi naga mid maaha oo wadacaa dhawaaqa bidacwa aljaahiliyati jaahiliyada dhawaaqeediina ku dhawaaqa islaamka ka hor dadkii noolaa dhawaaqoodii iyo qayladoodiina ku qayliyo ku dhawaaqa kaasi naga mid maaha buu nabi sal ly slam naga mid ma waxaa laga wadaa bimacnaa dariiqadannadii iyo sunnadannadii ma hayo wuu gaaloobay lagama wado cinda ahli sunna waljamaca laguma gaaloobay ilan waa mujarad macaasi marka waxaa laga wadaa dariiqii buu ka baxsany ariiqiyo sunnadii buu ka baxsany marka darbulkhuduud waa dhabannada in la garaaco sida dadka qaarkood ay sameeyaanoo markay wax ku dhacaan isagaabaa isdiliba isagaabaa intuu isu qaato yuu isagiibaa wax isla dhici ama dhabanka ama jidhka ama madaxu iska garaacaya marka shaqal jiyuubna maryihii oo la jeexjeexo waay dadka qaarkood iskaba dhaaf inay dhabanka garaacaane kow waaba isdilahayaanba naar buu aadi midkaas khaalidan mukhalladan fiiha weliba waa ku waari buu nebigu sal lay slam xadiisu saxii muslim ruuxa isdilay marka haddii la yidhi dhabankaaga ma garaaci kartid musiibo kugu dhacday darteed inaad isdisho ka war iyadu waa baab kale w khatar wa shaqul jiyuubkana waxa weeye inaad kharibto hantidaada maryaha jeexjeexdo guriga gubto alaabta jajabiso oo maxaa ku haya balaaya aygu dhacday haddii balaaya kugu dhacday ma alaabtaa la jajabiya mise maryaha la jeexjeexa wadaca bidacwa aljaahiliyatina waa hoogayoo ba'ayay waa hoogayoo ba'ayoo halaagsanayay shubayoo kala shubayay wixii uu soomaalida aqrin jirtay waxaa weeye dacwa aljaahiliya iyo qaybo soo socdo iyadana axaadiistu tilmaami doonto waxaa dadka ku kacayaay dariiqii diinta ma hayaan waa ka leexdeen an abi burdata qaal wuxuu ihi abu muusa ayaa xanuunsaday wajacan xanuun abu muusa alashcari waa saxaabi faushiya markaasaa la miyir daboolay calayhi korkiisa ah, miyirkaa ka tegay walxaal ra'suhu madaxiisu fii xijri imra'atin haweenay dhabteeda uu saaran yahay oo min ahlihi ehelkiisa ka ah. yani xaasaskiisa haweenay ka dhabteeda ayuu madaxiisu saaran yahay oo uu wax way ku jiifaa meeshaasaa marka wuu miyir daboolmay fasaaxad markaasay dhawaaqday imra'atun haweenay oo min ahlihi ehelkiisii ka way qaylada falam yastatic ma an yarudda inuu radiyo calayha korkeeda shay-an wuxuun ku radiyo inuu radiyo celiyo oo yidhnaanaga ama aamuunsiiyo uu kari waayo waxoogaa waa nin miyir daboolanoo duruuftaa u saamaxi weyday tabar buu u waaya falammaa afaaqa markuu miyiirsaday ayaa qaala wuxuu yidhi ana anugu barii'un beri baan ka ah minman id beri'a uu ka beri noqday minhu xaggiisa rasuulullahi sala allahu calayhi waaalih wasalam cid nebi maxamedba iska fogeeyey anigana waan iska fogayn maxaa yeele fa inna rasuula allahi sal lay slm rasuul alleh beri'a wuu ka beri noqday min asaaliqati haweenayda qaylyaysee dhawaaqaysa musiibada agteeda musiibadu markay dhacdo saaliqadu waa midda tarfacu sawtaha cinda almusiiba haweenta qaylyaysee dhawaaqaysae baruuranaysa taa nebigu waa ka beri noqday waalxaaliqati iyo midda xiiraysa timaha oo qaadato timaha xiiraysa musiibada ku dhacday ag darteed waashaaqati iyo jeexaysa maradeeda iyo dharka iyo alaabta jeexjeexaysa wax burburinaysa intaaba nebigu waa ka beri noqday sal lay slam marka haweentaa qaylidayey beri baan kaa ahay mayada lafteeduu beri ka yahay maya ee dhaqankeeduu beri ka yahay saas maanaa yaani ruuxa muslimka ama mu'minka haduu khalad galo ama dembi galo sideedaba dembigiisaa laga beri noqdaa isaga lagama beri noqdo baraa'a kulli ah iyo nacayb kulli ah iyo jacayl xabad waxaan ku lahayn gaalka islaamka ka baxay ama islaam baan soo gelin ama ruuxa muslimka intuu dooni khaladkiisu ha gaadhsiisana mar hadduu muslimi oo iimaankii islaamnimada xeradii ku jiro jacaylkaaga wuxuun unbuu ku leeyahy kulliyana kama qaadan karti laakiin wixii khaladkiisa ah waa inaad iska fogayso ood ka beri noqoto wa walow kaana min axabbi innaasi ilayka dadka ruuxaad ugu jeceshahay haba noqdo laakiin khaladkiisaa xambaarsanin haladkiisa iska foge iska durk maxaana nabigeennu muxuu yidhi salawatu rabbi waslamu calayh allahuma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalid soo ma markuu e, nimankii jadiima uu laayey oo isagoo muta'awil ah oy la quman oo islaamnimadooda uusan ku qancin uu saa ku laayay nebigu sal lla lay iska fogeeye ilaahu khaalid wuxuu sameeyey kuma jiruu yidhi iska fogeeye nebigu sal lla lay slam khaalid iskama fogaynin khaalid waa saxaabigii wa wasayf min suyuuf illah ciidamadii lagama qaadin hogaankii lagama qaadin hawshii waa sii waday nebigu waa jeclaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh laakiin maca daalika markuu khalad galay ilaahu khaladkiisa kuma jira khaladkiisa isagu wuu iska riixay nebigu salawatu rabbi wasalam aleh marka waa sheekhaygiiyo waan jeclahay waa guruubkaygii waa kooxdaydii waa reerkaygii iyo waxaas lugayn khaladka ninka galay ku riix adigana iska fogay garab istaagin marka beri baan ka ahay buui wixii nebigu ka beri noqday salawatu rabbi waslamu caleyh arrimahaas inaynan bannaanayn bay kutusiyo musiibada in la qayliyo la dhawaaqo markay dhacdo timaha la xiiro ee muxuu ahay dharka la googooyo leanna waxaasoo dhan waxay kutusi in aadan ilaahay ku sabrin musiibadu kugu keenay ama aadan raalli ku noqon wacan ilmuhiira bni shucba qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuululahi baan maqlay sal ley waslam oo yaquulu leh innahu man yunax ruuxii la baroorto calayhi korkiisa lagu baroorto yucadab waa la cadaabi bimaa niixa calayhi loo baroortay darteed ama sababteed baa loo cadaabi innahu man yunax saasuu ii innahu man niixa miyuu idiin qoraya ayb ah, iyadana sax bay noqota وعn بن cmر رضي الله تaعaلى عنهma أن النبy nbigu sl ه لي sسلم wuxuu uhi إن الmayita maydka يucadabu waa la cadaabi bibukaaءi الxayi ruuxa nool ee qaraabadiisa ka dambeeya oohinta iyo baroorta uu barooranayo sababteed baa maydka loo cadaabaya adigii qabriga galay baa baroorta dadkaaga iyo oohintooda cadaab ku mudanaya ayb wa fii riwaayatin waxaa ku sugan oo cumar xadiiskiisa ah bibacdi bukaa'i ahlihi ehelkiisa oohintiisa qaar ka mida calayhi korkiisa ay ku ooyayaan ayaa loo cadaabayaa ama lagu cadaabaya wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma can ilnabiyi sal lay slam nebigu wuxuu ka warin qaala nebigu inuu yidhi ina almayita maydka yucadabu waa la cadaabi bibukaa'i ahlihi ehelkiisa oohintooda calayhi korkiisa ay ku ooyayaan yani oohinta ay sababtii u ooyayaan iyo baroorta isagaa loo cadaabaya ayb an caihaa radiahu canha qaalad waxay tidhi inamaa qaala wuxuu uu yidhi rasuululahi sal l sam rasuulku wuxuu yidhi waxay ahayd uun ina allaha alle layaziidu wuu u siyaadini alkaafira gaalka cadaaban cadaab buu ugu siyaadinayaa bibukaa'i ahlihi ehelkiisa oohintooda sababteed calayhi korkiisa ay ku ooyayaan sidaa unbuu nebigu yidhi bay tii muttafaqun waa laysku waafaqay cala hadihi alaxaadiis axaadiistan warintooda saddexdii baa isku waafaqay oo axmed iyo bukhaari iyo muslim ah waa kuwe xadiiskii baabka ugu horreeye ka soo bilow ilaa halkan laga soo gaadho wa kulligood waa axaadiis muttafaqa buu ka wada wli axmed axmed waxaa u sugnaaday wamuslimin muslim can ibni cumar radi allahu tacala canhuma can nabi sal lay slm nbigu wuxuu yidhi can nabiyi qaala nebigu wuxuu yidhi almayitu meydka yucadabu waa la cadaabi fii qabrihi qabrigiisa dhexdiisaa lagu cadaabi bima yunaxa Ah, bimaa niixa calayhi oohinta loo ooyey iyo baroorta loo barotay sababteed ayb ayaa qabriga loogu cadaabaya axaadiistaas waxay tilmaamaysaa maydka dhintay ee dadkiisu u baroorteen baroortaa iyo oohintaa in isaga loo qabsanayo qabrigana uu ku cadaab mudanayo ayb axaadiistaasi daahirkeeda waxaad mooddaa inay iska hor imaanayaan nusuus qaatica ah oo qur'aan iyo sunno leh oo tilmaamaysa ruuxu dembigiisa dembi uusan gelin qaadi maayo sooma sida aayadda qur'aanka walaa taziru waasiratun wisra ukhra aniga dembigan ma gelin dad ehelkaygaa galay seebaa qabriga laygu cadaabaya qur-aanku sidanu leeyahy sooma axaadiistanina waxay leedahay dadkaaga ku ooyahaya adaa qabriga lagugu cadaabaya daahirkeeda inay iska hor imaanaysa qaar baa ka dhigo waxoogaa ishkaal bixin kari waaye laakiin culimmadu waxay leeyihiin aayaddiiyo axaadiistu iskama hor imaanayso jumhuur ahlilcilmi waa siday culimmadu u waxay ku xambaarayaan cidda baroorta ehelkiisa loo cadaabayo waa ruuxa dardaarmay ee yidhi ha la ii soo baroorto hade markaas waa camalkiisii maa camalkiisiia markaa loo cadaabaya isaga amar uu bixiyey dardaaran uu ka tegay weeye saasaa loogu cadaabaya aayadda marka walaa tasiru waasiratan wisra uqra ama waxa loo kan loo cadaabayo waxa weeye isagoo og in loo barooran doono buusan dardaarmin oo dadka dhihin ha ii soo barooranina laba mid waa inaad adiguba amartood dardaartoo tidhado war ha ii soo baroorto iyo inaad og tahay in dadkooga kuu barooran doonaanoo meesha wax ka jira ay tahay oo markaad dhimanaysa aad ka aamustoodan dadka dhihin halayaan la ii soo barooranin ayadana aamuska aad ka aamustay baa laguu qabsanoo qabrigaa laguu cadaabi labadaasiba waxay leeyiin midna waa ihmaal midna waaba yani wasiye iyo amar sariixa wa ah. sidaas daraaddeed baa loo qabsanaya hadduusan labadaa midna samaynin oo mana dardaarmin yacni eh, ama wuuba ka digayba sidaasna uu ku dhinto dadkii khalad sameeyaan hada markaasi walaa taziru waasiratun wisra ukhra halkaasi ku fadhidaa bay dhehen culimada qaar ka mid ah waa sida ibnu jariir abari alimaam ibnu jariir uu marayo iyo qaadi ciyaad ibnu taymiya ibnulqayim iyagu waxay marayaan qabrigaa lagu cadaabayaa macnaheedu ma aha cadaabkii cuquubada aha maaha ee waxaa laga wadaa cadaabkan bimacnaa wuu xanuunsanayaoo oohinta iyo baroorta loo barooranayaa dhibaysa oo qabriga wuu ku maqliyo kadibna wuu ku dhibaatoonayaa ee xagga rabbibaa cadaab iyo cuquuba uga imaanaysaa ma ah waxay yidhaahdeen kelimatulcadaab nusuusta marka loo noqdo cuquubada keliya kuma timaadee alamka iyo xanuunkaoo dhan baa loo isticmaalaa wax kastoo xanuun keena cadaab baa la dhihi karaa ah, waa kii xadiisku ahaa asafaru qicatun eh, min alcadaab macdaab allah cuquuba ma ah safarku waa gabal dhibaatada ka mida ah, waa dhibaato qolyahaas marka waxay marayaan baroortani isagiibay murginaysaa waa ku xanuunsanaya isagiibaa ku dhiboonaya laakiin waa loo ciqaabi ma ah halkaas a'immadaasaa maraya oo axaadiistaa meeshaasay ku fasireen shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu leeyay ra'yigaasaan mar hore ku qancay laakiin gadaal dambe xadiis waxaan arkaybaa odhanaya yowma alqiyaamati dhahaya yowma alqiyaamati markaan arkay tafsiirkaa iyo ta'wiilkaasi waa ila qumaanaan waay buu leey ra'yiga jumhuurtu marka rajaxaye hore ee dhahaya waa loo cadaabida waxaa laga wadaa hadduu sabab u ahaa ama isagoo reebi karay uu ka aamusay taasay imaanaysaa buu leey saa markaynu nidhaahno waxaa inoo soo hadhay caaisha madhabkeeda caaisha iyo saxaabada qaarkood baa waxay qabeen saxaabada dhahaya axaadiistan warinaysa qabrigaa lagu cadaabi ruuxii loo baroorto baroorta sababteed caaisha way diidi jirtay waxay dhihi jirtay ismoodsiis baa ka dhacay ragga sidaa leh sidaana ma ahayne nebigu wuxuu yidhi ruux yahuudiya oo dhintay ama gaal dhintay ayuu ku yimid xadiidkoo wuxuu ahaa qabriga ayaa cadaabka loogu siyaadin oo hinta loo ooyahay daraaddeed marka gaal bay ku saabsanayd dad raggan warin raggan kalena waxay u qaateen inay muslimiintiibayay ku fasireen caaisha marka waxyaalaa way diidi jirtay waxyaalahay diidi jirtay bay ka mid tahayoo waxaa la yidhahdaa istidraakaatu caaisha cala asaxaaba masaa'il far badanoo saasaa jirto caaisha ay saxaabada qaar ka ku diiday laakiin waxaa la leeyahay caaisha diiddadeeda waa iska masale ijtihaadiyehe xadiiskan ay warinaysay iyo kanna hor imaanayo leanna ka gaalka ku saabsani iyo kawan kale ee caamkii iskama hor imaanayaan kan gaalka ku saabsan waxaa loo yaqaanaa cilmiga usuulfiga marka lagu noqdo iyo qawaaciddiisa waxaa la yidhaahdaa dikru bacdi afraadi alcaam baa la yidhahdaa xadiiska caamka ahee gaal iyo muslimba caamka ku ah mid kaloo gaalada khaas ku ah hadduu yimaado cumuumkii qaar ka midaunbuu sheegay haddii cumuumka afraaddiisii qaar ka uu sheegayna kuwii kale meesha kama baxayaan marka iskama hor imaanayaan xagga macnaha waa midda labaade caaisha hadday hal nin iyo laba nin xadiiskan warin lahaayeen wayba dhici lahay inay tidhahdo way khaldameenoo way ismoodsiiyeen laakiin saxaabo fara badan baa warinaysa xadiidka sidaas daraaddeed sida saxda ah waa inay masaladu saa u jirto sidaa ay culimmadu ku fasireen baana la marinaya oo mxuu ahaayey lagu fasiraya wa can abi malikin alashcari radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam wuxuu yidhi arbacun afar oo fii ummatii ummaddayda dhexdeeda ahaaday min mri ljaahiliyati jaahiliyada arrinkeeday ka yihiin jaahiliyada waa waxaan diinta aan waafaqsanayn dhaqamada xunxun ee gaalada ka soo jeeda een islaamka yacni uusan ogolayn bay ka mid yihiin afar arrimoodoo ummaddayda ku dhex sugan ka koobaadi waxa weeye alfakhru faan bilaxsaabi sharafyada laysugu faano xasabka waxaa la yidhaahdaa waa magaca iyo sharafka inta badan ka soo jeeda awowyada iyo aabbayaasha ka soo jeeda waay sharafkaas la kala dhaxlo magacaa la kala dhaxlo in laysugu faano oo la yidhaahdo waan idinka sharaf badannahay waa idinka fiicannahay reerkanaga mxuuah taasaa laga wada taasoo laysugu faano waa arrin jaahiliya ayb waacnu durid weeye qodobka labaad fil ansaabi nasabyada la duro in dadka nasabkooda wax laga sheego asalku waxa weeye ruuxa nasabkiisa uu sheegto wax cad oo diidaya haddaan la haynin uu u sheegtay baa loogu nabadgeliyaa hadday wax ka khaldan yihiinna isagii ilahay baa la sudaaya laakiin dadka nasabkooda inaad durtoo tidhahdo waa nasab dhiman iyo waa shaqal gaaban iyo muxuu ahay waa gun iyo warkaa inaad akhridaayo waa dacnu fil ansaabo waa dembi weyn ah, oo yaa kaa nasab liita adiga nasab dadkuma kale nasab liitaan maya Ah, kullukum min aadam wa aadamu min turaab aadam baa idin wada dhalay aadamna caraa laga sameeyey maxaa dadka ka fiicanta waan ka badnahay oo madaa isbadiyey badnida ma wax sideedaba lagu kala fiicnaadaa maya laguma kala fiicnaado marka ruuxa waxa fiicneeya inna akramakum cinda allaahi atqaakum waay akhlaaqdiisa alla kacabsigiisa caqiidadiisa dabeecaddiisa taasaa dadka ka wanaajisa laakiin nasab lagu kala fiican yaha ma jiro halkaasaa lagu wada atirsadaa waxan marka waa jaahiliye wa wlstiaau wey qodobka saddexaad alstisqaau roobdoonid binujuumi xidigaha lagu roobdoono oo la yidhaahdo mutirna binawi kada xidig hebel sababtiisaana lagu waraabiyey xalay roobkii da'ay haddaad tidhahda xidig hebel iyo xidig hebel baa isu tegayo iyagaa sabab oo ah, xalay bay wada joogeen war jira maaha iyadana waa dhaqan jaahili waayo xidigahan tegaya xidigahan kulmaya ee kala tegaya ee kala fogaanaya isku soo dhowaanaya wax calaaqa ah lama leh roobka imaanshihiisa ilaahay baa roobka keene xidigi ma keento dayaxna ma keeno waniyaaxatu waya midda afraad baroorta iyo oohinta meydka loo ooyo wa qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam haweenta baroorata ee meydka u oyda idaa lam tatub hadayna toobad keenin oo intaynan dhimanin ka hor ayna ka soo noqonin arrinka idaa lam tatub hadayna toobadkeennin qabla mawtiha dhimashadeeda ka hor tuqaamu waa la istaajin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada walxaal calayhaa korkeeda uu yahay sirbaalun labis oo min qatiraanin damur ah. ah iyadoo dhanba waxaa loogu labisayaa daamurka qairaanku wax wey waa waxaanaan dhah laamiga laamiga yani eh, daamurkan laamiga la saaro korkiisa ayb wa calayha sirbaanun min qatiraanin yani daamurkaasoo karkaraya baa dhar looga dhigaya iyo wa dircun diric oo min jarab cadha ah, ah. isnamaamiskabaalkan markuu ku dhaco laysxoqo somaal yacni maro waxaa loo xidhayaa iyadoo dhanba uun xasaasiyad iyo eleji ah marka jidhkoo dhanna wuu isku kiciyo way cuncuni muxuu ahaaye dhankanna wuu gubi haddayna toobadkeenin saasaa lagu ciqaabaya maalinta qiyama raw axmed baa wariye muslim wuxuu ku tusayaa baroorta meydka loo baroorto inay tahay min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn inuu ku jiro waana ijmac oo laysku waafaqsan yahay inuu dembi weyn yahay wacan abi muusa radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi almayitu maydka yucadabu waa la cadaabi bibukaa'i alxayi midka nool oohintiisaa loo cadaabi idaa goortii qaalad ay tidhaahdo annaaixatu haweenayda barooranaysa ee ooyaysa markay tidhaahdo wacadudaah alla cududaydiyo kaan ku tiirsanaayo way macnaha kii cududayda ahaayo waa naasiraah alla kii ii hiilin jirayow hiiladaydiyo waay waa kaasibaah alla kii ii shaqayn jirayow kasbi jirayow markay sidaa dhahdo waxa ay daldasho jubida waa la jiidi almayitu maydkii baa la jiidi qabriga waa wa qiila lahu markaasaa la leeyahay anta caduduha maadaa cududeeda aha anta naasiruha maadaa hiiliyaheeda aha anta kaasibuha maadaa u shaqeeyaheeda aha waa la haystaa rawa axmed baa wa fii lafdin lafdi kale dhexdiisa waxa aha lafdi kale ku sugan maa min mayitin mayd ma jiro oo yamuutu dhimanay oo fa yaquumu uu istaagayo baakiihim midkii u ooyay uu istaagayo oo fa yaquulu uu leeyay waa jabalaah alla buurtaydiiow yani waa buurtii aan ku tiirsanaa way mana waa musnadaah alla kaan ku tiirsanaayo aw naxu daalika ama wixii la mida ah ilaa haddii uu jiro wukila waxaa loo wakaalanayaa bihi isaga malakaani laba malag baa loo wakaalanaya oo yalhazaanihi feedhay laad iyo feer kala daaleh oo waxay ku leeyihin ahaakadaa kunta ma saasaad ahaan jirtay isagii baa la haysta a war ma cuduud baad u ahay oo ma waxaad ahayd nin lagu tiirsan yahay baad ahay oo ma buur baad u ahay ahaakadaa kunta bale feer iyo laadna waa lagala daalaa malaa'igtii waa jafaysa rawahu tirmidiyu baa wariyey kadalika ibnu aji xaakim baa soo saaray sanadkiisa wuu saxiixiyey tirmidi iyo sheekh albaanina way taxsiininayaan sheekh shucaybna wuxuu leeyahy saxiix liqayri way xadiidku xadiistii horuu la mid yahayo maydka oohinta loo ooyo ta ooyaysana xaaraan bay ka tahay asagana qabriga lagu qabsan maxaa yeelay cidda lagu tiirsan yahay ee wax kaalmaysa ee heelisa waa allah soo allah kan ibni aadamkee wax ku tarahayana ee wax ku keenaya biilka ku siinahayaee garabka kuu ahee kuu hiilinayana ilaahay baa kuu qasbay hawl ilaahay waa maamulaya wa marka hiiliyaxaygiiyo nirageedkiiyo geesigiiyo alyeygiiyo deeqsigiiyo waxa la daldalahayo ka bax warkaasaga ah, halu goynin wadaadka meesha ku jira haddiiba lagu haysto ninkii la ammaanayay oo ammaantii lagu haysto wadaadkii la caabudayay ka war ya wadaadkii la caabudaya alla ka la baryahay oo sheekh hebelow roobkeen oo cadowga naga qabo oo ilmo isii oo balaayada qaad oo cudurka qaad caafimaad keen wadaadkii la haystay warkaa lalahaa ka war see la yeeli doonaa ya halis waa wadaaddadan fududaynahaya eed mooddo muxuu ahaayey nabiyulaahi ciisa calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam maalinta qiyaamada la qabsan doona sooma nabiyulahi ciisa isagu ma amrin ilaahay baan ahay kuma dhihin reer bani israa'iil wiil ilaahay baan ahayna kuma dhihin ilaah qayb ka mid aan dhahayna kuma dhihin khuraafaaday dib kala yimaadeen wey haddana maca daalika la dhihi doonaa a anta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah ku yidhi dadka aniyo hooyaday laba ilaah naga dhigta malaa'igtii baa la keeni kuwii la caabudi jiray baa la keeni wa yowma yaxshuruhum jamiican uma yaquul waxaa lagu leeyahay ahaa'ulaa'i iyaakum kaanuu yacbuduun ma idinkii idin caabudi jireen kuwani qaaluu subxaanaka nin walba taagi malaa'igtii nebiyadii wixii gardarro lagu caabudo khalad lagu caabudo dhan waa la soo istaajina malaa'igtii buu ilahay wuxuu leeyahay waman yaqul minhum inii ilaahun min duuni eh. fadalika najziihi jahannama kadalika najzi aalimiin malaa'igta mid ka mida ah dhihi lahaa isoo weydiista oo isoo barya oo sidii ilaah ii caabuda kaa cadaabun baan ku abaalmarin laha bu rabbi subaa wa waa malag wadaadow meeshaad geli lahayd baa la dadka ka dhaadhicisay awood baan yeelan markaan dhintay qubuurtayda soo aada waxbaan kala fiiqi oo waxbaan kala tuuri oo awliyadu waa duushaa oo hawlbaa u soo korodha markay dhimatee warkaa dadka ku akhriday lagu caabudiye meeshaad geli lahayd baa la rabaa wadaadana yaan la lugoynin ahlulqubuurkana yaan la dhibin idinkuna diinta ka bixina wadaadaduna yaynas idin lugoynin meeshaas meel lagu khamaaro maaha waa meel aad halis waaw ah. marka in aad looga taxadaro bay u baahantah waa laysqabsan ninkii la ammaanahayay baaba la haystaaba warka la iska badaadu وcan النucmaan bni bashiirin qaal wuxuu ihi umiya waa la miir daboolay calى cabdilaahi bni rawaxa ayaa la miir daboolay fajacalad waxay bilowday ukhtuhu walaashii camratu ahay tabkii inay oydo oy tidhaahdo waa jabalaah alla buurtaydiiow waa kada wakada alla kii sidaa iyo sidaa ii ahaayow tucadidu xaalay tirinaysa calayhi korkiisa fa qaala markaasaa wuxuu yidhi xiina afaaqa markuu miyirsaday maa qulti ma aadan dhihin shay-an shay maadan dhihin ilaa haddaad tidhi qiila lii igu yidhi anta kadalik war ma saasaa tahay ah, yani waxoogaa muyir daboolmay markaasay kor dhawaaq alla buurta ii ahaayo libaaxiiyo khatartiiyo geesid war bay dadasha kelimo ku dhawaaqda waxaa la ilahaa buui inta la ii war ma war ma saasaa mana bixin hadda nafti baa ku falammaa maata markuu dhintay cabdulaahi bnu rawaaxa lam tabki ma aysan ooyin gabadhii calayhi korkiisa walaashi de maxay u ooyi xaalad haliisuba soo sheegay walaalkeed bay dhibi iska aamusta rawaaxa wariya xadiidka albuhaariyo bukhaari baa wariya marka amwaadda ha dhibina intaas leediin waxu tara wa can anas radi allahu tacala canhu qaala wuxu lamma haqula markuu cuslaaday rasuululahi sal lay slam rasuulku markuu cuslaaday jacala wuxuu bilaabay yataqashaahu inuu daboolo alkarbu geerida sakaraadkeeda inuu daboolo faqaalad markaasa waxay tidhi faatimatu faaduma waxay tidhi nabiga gabadhiisii waa karba abataa alla aabbahay kurbadiisaay faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam laysa ma ahanin calaa abiiki aabbahaa korkiisa ma ahanin karbun kurbo bacda alyowmi maanta kadib maanta kadib kurbo aabbaha hayn mayso ayb falammaa maata markuu dhintay qaalad waxay tidhi yaa abataa alla aabbahayow geerida habar khabarka geeridiisa aan u sheegaynaa jibriil baan u khabar geeraadinaynaa maxaa jibriil baa saaxiibkii ahaa soo marka khabarka geeridiisa jibriil baan uu sheegi way gaadhsiinaynaa bay leedahay dufina markii la aasay ayay qaalat faatimatu faatimo waxay tidhi ataabat anfusukum war naftiinu ma waxay raalli ku noqotay an taxuu inaad shubtaan ala rasuulilaahi rasuulka korkiisa sal lay sl aturaab carra inaad ku shubtaan war ma waxaad ku qanacdeen oo raalli ku noqoteen inaad nebiga cara korkiisa ku shubtaan ood aastaan rawabuhaariy baa wariy xadiika waxaa loo deliishanaya wixii aan sifaadku ruuxu uu leeyahay ee wan wanaagsan wixii aan ka badbadin ahayn wax yar oon yani waxa weeye badnayn in la ogol yahay sida hadallada ay leedahay faatima oo kale culimmadu laba ay u kala qaadayaan waxay leeyihin hadday baroor tahayna hadday baroor tahayna waxaa la dhahayaa uun waa khalad ka dhacay ee faatima macsuumna maaha soo ma haddaynan baroor ahaynoo uun hadal iska hufan uu yahay oo aan qayla iyo buuq ahaynna dee markaasi lamaba diidinba intaas ama waa intii la oggolaa ama hadday wax ka siyaadsan tahay dee lama deliishan karo waa saxaabiyad khalad bay geli kartaa khaladkeeduna haddii nusuustu ka hor timaaddo hada waxa w uun dadaal uun ilaahay u dhaafo wey manaa sidaas weyaan ama waxaa la dhihi karaa way ishanan weyday oo ruuxu wuxuu uu ishanan waayo ka tambato iscelin waayo marmarka qaarkood ayadana waxa weeyaan waa macfi wacan anasin radi allahu tacala canhu ana abaa bakrin abubakr baa dahala galay cala nabiy nebigu usoo galay sal lay slam bacda waafatihi markuu nebigu dhintay kadib fawadaca markaasuu dhigtawuxuu dhigay abubakar famahu afkiisa bayna caynayhi nebiga labadiisa indhood dhexdooduu afka ka saaray ayb waa dhunkanaya macnaha wa wadaca wuu dhigtay wuu saaray yadayhi labadiisa gacmoodna calaa sudqayhi labada dhafoor ayuu ka saaray wa qaala wuxuu yidhi waa nebiyaah nebigaygiyo waa khaliilaah saaxiibkayow waa safiyaah kii saafigayga ahaayo ah, yani kii alla doortay wey mana ee saafigayga ahaayo raw axmed baa wariye kadalika tirmidi baa wariyey fi shamaa'il sheekh albani waa taxsiininaya sheekh shucaybna wuxuu leeyahay asaguna waa xoojinaya ayib xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa iyo kaas ka horeeyaba nud baa la yidhahdaa nudba dhawaaqa noocaasoo kale ah inuusan dhib lahayn hadduusan xuduuddii bannaanayd hadduusan dhaafin oo usan baroor u gudbin ama ka badbadin uusan u gudbin haddii la yidhaahdo baroor iyo qayla ku jirtana waataan soo sheegnayo waxa uun la leeyahay waa khalad saxaabigu uun muxuu ahaaye galay waa haddii la yidhaahdo niyaaxay gaadhsiisantahay haddiisaa la yidhahdo hadday niyaaxa gaadhsiisan tahayna waa khalad saxaabiyo ijtihaadiya la dhihi nusuustu diiday oo lagaga dayan maayo haddaynan markaasi xuduudda shareecada tillaabsanayna waxay noqonaysaa nudbada markaa iska bannaano yacni hadalka aan dheerayn iyo sheegidda sifaatka ruuxa dhintay oon aad loogu xeeldheeraanaynin mushkila maleh taasaa la dhihi karaya hada wabilahi towfiiq w sal allahuma wslm cala nabiyina muxamed wala ali w saxbi wslm